بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عنا وعن خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب نبينا محمد assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh walaalayaal dhammaantiin meel kastoo aad joogtaan kusoo dhowaada silsiladii aynu ugu magac darnay qudus annaga iskale insha allahu tacaala mawduuceennan waxaynu kaga warrami doonaa taarikh nololeedkii salaaxuddiin alayuubi radia allahu canhu waraximahu wa askanahu min fasiixi jannaati waxaynu kasoo warrabnay xalqadii ka horreysay in baytulmaqdeska la qabsaday oo saliibiyiintii ama nasraanadii masiixiyiinta ahayd ay qabsadeen oo ay ku gumaadeen ama ay ku xasuuqeen kumanaan kun oo qof oo muslimiina oo wax weeyaan dhacdadii yacni xasuuqii waynu kasoo warrabnay waxaan kasoo warrabnay soo bixidii uu soo baxay markaa maxamuud zinki ama cimaaduddiin zinki raximahullah ilaahay ha u naxariisto oo isku dayay isagu isku day iyo fara badan isku dayay kadibna waxaa uga dambeeyey wiilkiisii nuuraddiin zinki nuuraddiin maxmuud oo ahaa yacni rajulun cadiim nin le taariikh aad u wanaagsan oo run ahaantii sababay ama aan dhihi karayno waa qofkii ugu horreeyey ee sababayba in la furto baytilmaqdeska faraximahu llahu raxmatan waasica kadibna waa geeriyooday markaa nuuraddiin maxmuud ama nuuraddiin zinki wuu geeriyooday markii uu geeriyooday mamlakadii ama waxa weeyaan eh, xukunkii uu ka tegay caruurtiisii ayaa markaa isku qabqabsatay waa kasoo warrabnay dhulka sham masar waxaa haystay xilligaa salaaxuddiin alayuubi ayaa u matelayay oo u gacan yacni adag buu ku hayay walow ay jireen dowladdii faatimiyiinta ee la jabiyey oo iyagu markaa waxa weeyaan rabay inay dib ay usoo laabtaan waynu kasoo warrabnay marka marka salaaxuddiin waxay ku qaadatay in uu dib markaa u soo celiyo awooddii muslimiinta dhulka sham yacni laba iyo toban sannadood bay ku qaadatay inta waxa weeyaan caruurtii uu dhalay nuuraddiin zinki waxa weye caruurtiisii carruurtii uu dhalay marka waxa weeyaan uu kala hayay ugu dambaynna isaga ayay gacantiisa ay soo gashay yacni intii ugu badanayd dhulka sham marka marka eeg iminka waxaynu arkaynaa waa salaaxuddiin oo gacanta ku haya dhulka masar oo xaruntiisa ugu weynaa ah iyo dhulka sham guud ahaan oo dhan marka laga reebo dee filistiin oo ay haysteen nasraanadii saliibiyiinta ahayd ay haysatay markaa sham inteeda badan wuu haystay meelo kamida dhulka shamna waxaa haystay markaa caruurtii ama reer alanzenki baa iyaguna weli joogay xilliga sidoo kale waxaa hoos soo hoos imanaysay xijaas oo ahayd maka iyo madiina iyo sidoo kale yeman laftigeeduna way taabacsanayd marka waayahay khidada markaa iyo qorshaha uu salaaxuddiin uu ku soconayay markii hore waxay ahayd qorshihii uu dhigay nuuraddiin zinki oo ahaa in waqooyiga dhulka shaam ay ciidamo ka yimaadaan koonfurtaas markaa waxa weeyaan xaggaa iyo koonfurna ay ka yimaadaan oo ay waqooyi kaga yimaadaan waqooyiga falastiin ay ka yimaadaan ciidamada masar markaa laba ciidan oo qolana xaggan ka timi waqooyi qolana xaggan koonfurta ay ka timi in ay hal mar ay ku dhuftaan mamlakadii markaa baytulmaqdiska ka dhisnay ee markaa saliibiyiintii ama nasraanadii ay ka dhisatay marka khidadii markaa nuuraddiin oo isagu khidadiisu saasay ahayd nuuraddiin raximahullah laakiin wuu bedelay khidadaa wuxuu dhahay waxaan rabaa anigu hal ciidan oo isku hal meel hal mar keliya yacni ku dhufta dowladihii nasraanadae haystay ama qabsaday guubaysanayay caalamkii islaamka xilliga waayahay nasraanadu iyagu waxay haysteen baynu nidhi filistiin ayay haysteen iyo sidoo kale falastiin xeebaheeda ayay haysteen gaar ahaana xeebaheeda maadaama ay haystaan waxa u fududaa in madad badani uu u yimaado iyo ay uga yimaadaan yurubta uga yimaadaan oo madad badani uu xagga uga yimaado waxayna lahaayeen dhufays aada u weyn oo ku yaalay markaa meesha udhexaysa masar iyoiyo sham oo la dhaho markaa xisnul karak dhufayskii karaki meesha karaki waxa deganaa yacni dhufays aad u adag buu ahaa dhufaysyada ugu waaweyn ee saliibiyiinta nasraanadu ay haysatay ayuu ahaa marka waxaa dhacday dhufayskii noocaas aha waxaa ka madax ahaa ninka la dhahdo arnaad ninkaa magaciisa xasuusa arnaad baa la dhahaa ninkaasi wuxuu ku sababay salaaxuddiin in uu shaam iyo masar waxa weeyaan uu kala gudbi waayo ama waxa weeyaan uu kala mashquuliyo subxaan allah kadibna wuxuu doonay markaa salaaxuddiin inuu dhufayskan yacni ku yaala bartank ama eh, sham iyo masar kala eh, dhexdooda ku yaala in uu markaa waxa weeyaan furto marka wuxuu isku dayay inuu weerar uu ku qaado marka hase ahaatee qaayidkii ama hogaamiyihii dhufayska kararki markaa madaxda ka ahaan oo la dhihi jiray arnaad ayaa fakeray marka wuxuu dhahay eh, waa inaan mashquuliyaa salaaxudiin waayo salaaxudiin wuxuu doonayay dhaqdhaqaaq fara badan ayuu ka waday goobaha inuu eh, meelo fara badan uu qabsado ayuu rabay marka wuxuu dhahay waa inaan salaaxudiin aan mashquuliya dabeetana wuxuu la yimi khidad shaydaannimo ah wuxuu dhahay inta ay annaga nagu warwareegayaan waxaan ku duulayaa ayaga oo waxaan tegayaa maka iyo madiine ayaan qabsanayn subxaan allah waa qorshe shaydaannimo ah oo markaa ninkaasi uu qorsheeyey wuxuu dhahay waxaynu aadinaa maka iyo madiina xijaas baynu aadaynaa buu yidhi subxaan allah dabadeedna markuu khidadaa uu maqlay salaaxuddiin wuxuu faray waaligiisii ama badho saabkiisii u fadhiiyey dimashik ayuu ciidankiisii faray wuxuu ku dhahay waxaad aadaan marka waxa weeyaan meesha dhufayska karka loo yaqaano oo mashquuliya ugu yaraan mashquuliya marka yacni hal mar inuu furto waxay ahayd dhufays aad u adag bay ahayd ciidan fara badan in lagu furto ayuu u baahnaa marka wuxuu dhahay keliya idinku ka mashquuliya in uu aado marka waxa weeyaan maka ama madiine uu aado dabcan ciidamadii waxay galeen inay mashquuliyaan kadibna waxa weeyaan maadaama ay mashquulin una ay ahayd may furanin ee dib bay iskaga soo laabteen ciidamadii dimashiq bay aadeen halkaas ayaa haddana ninkii arnaad la dhihi jiray wuu fakeray wuxuu dhahay waa in aan khidaaca jiiba keenaa wuxuu la wuxuu keensaday looxyo maadaama dhufaysku uu ka samaysan yahay gidaar lama arkiyo waxa ka jira gudaha gidaarka dee cid arki mayso marka wuxuu soo kaxaystay looxyo fara badan iyo dhir badan wuxuu ka sameeyey doonyo doonyihii oo furfuran ayuu sameeyey markaa doonyahaas wuxuu doonayaa inuu intuu raaco uu tago badda cas intuu galo uu halkaa uu kasoo galo xijaas oo maka iyo madiina uu ku qabsado subxaan allah khiddo markaa cajiiba oo shaydaannimo ah ayuu qorsheeyey ninkii la dhihi jiray arnaad marka sidii buu yeelay doomihiibuu haystay wuxuu aaday xagga iyo caqabadiibuu aaday wuxuu fuulay markiiba xaggee buu fuulay salaaxuddiin markii uu maqlay ninkaa yacni khidooyinkiisa isla markiiba walaalkii oo masar joogay ayuu wuxuu faray in uu istuul baxri ciidamo badda Eh, si deg dega ah inuu ciidamo badda markaa ku diyaariyo oo haddii ifanba ay dhacdo in cid kamid ah nasaraanadu ay istidhaahdo u gudub maka iyo madiina in ciidankaasi uu difaaca marka subxaan allah eh, ninkiina doomihii buu kaxaystay salaaxudiin baa warkii maqlay ciidankii badda cas joogay ayaa waxa weeyaan badda casayd buu soo maray oo masar ah deetana wuxuu usoo gudbay maxay xijaaz ama maka iyo madiina halkii buu soo aaday ciidamadii nasraanadu waxay kusii socdaan magaalada madiina waa loo baratimay labadii ciidan ciidankii muslimiinta ahaa iyo ciidankii nasraanada ahaa dabcan waxay nasraanada ayaa horeeyey oo waxay gaadheen subxaan allah waxay gaadheen mandiqada loo yaqaan raabit oo magaalada madiina waxoogaa u jirta ayay ayay gaadheen dabadeedna ciidankii muslimiinta ka daba yimi intaanay qabsanin magaalada madiine ayaa waxa isku dhacay ciidankii muslimiinta iyo ciidankii nasraanada subxaan allah ciidanka muslimiintu waabuu yaraa laakiin ilaahay baa guushii siiyey nimankii nasraanada ahaa waa la jebiyey subxaan allah sidii ku jabeen ma umanaysan suurtoobin inay qabsadaan maka iyo madiina laakiin salaaxuddiin aada buu u cadhooday raximahullah fikradda cajiib wax wey oo dabcan dee agtooda fikrad cajiiba bay kad lakiin fikrad shaydaannimo weeyaan subxaan allah marka waxa weyn aada buu u cadhooday deetana weerar buu kusoo qaaday meeshii kararkii la dhihi jiray dhufayskii subxaan allah ciidamo masar ka yimi oo madad u ahaana way u yimaadeen kadibna wuxuu bilaabay inuu gidaarkii meeshii mandiqadii karki la dhihi jiray inuu la dhaco manjaniiqi manjaniiquna waa aalad berigii hore lagu dagaalami jiray oo waxay ahayd wiish weeyaan dhagax weyn baa dusha la saaraya ama aalad gubanaysa deetana gidaarka lagu tuuraya waa sida wiishkaasoo kale saasay u tuuraysa marka subxaan allah waa madaaficdii xilligaa la adeegsan jiray dabcan markii ay reer kararki ay maqleen marka wax weeyaan eh, ay dareemeen in la furanayo ayaa waxay maded ka dalbadeen xaakimkii nasraaniga ahaa saliibigii fadhiyey baytalmaqdeska ama magaalada qudus oo la dhaho magiciisa amori amorigaasi ayaa waxa weeyaan ciidan buu soo kaxaystay dabcan markii uu arkay salaaxudiin inaanu furan karaynin ciidamo kalena ay imanayaan dib buu isaga laabtay marka dib ayuu isaga laabtay dimashq ayay aadeen subxaan allah kullu haadaa marka wax weeyaan isqabqabsigaas ka hor imanaya halkan halkan halkan waxayna tusinaysaa maxay in ay soo socoto macrako aada u weyni iyo dagaal aada u halisaysan in uu soo socdo marka ayayna tusinaysaa marka subxaan allah inay dhici doonto marka ehm, salaaxuddiin Eh, waxaanu nihi dhulka sham meelo badan wuu haystay magaalada xalab muu haysan marka wuxuu ka dalbaday magaalada xalab ninkii muslimka ah joogay in uu ciidamo uu kusoo daro oo dabcan salaaxudiin wuxuu doonaya ciidamo fara badan uu urursado caalamka islaamka o dhan ayuu ku qaylinaya marka magaaladii xalab ayaa diiday inay ciidan keento wuxuu doonay inuu magaalada xalab uu qabsado ciidamaduna isaga kusoo biiraan dabcan sidiiba u suurto gashay magaaladii xalab ayuu ku laabtay wuu qabsaday waxay kamid noqotay xalabna markaa waxa weeyaan mamlakadiisii ama meeshii uu xukumayey raximahullah ayay kamid noqotay marka kadibna ciidan yar ayuu diray marka salaaxudiin alayubi ciidankaas wuxuu ugu talagalay in ay mashquuliyaan habaarqabihii arnaad ee waxa weeyaan khidooyinka balaayada shaydaannimada ah dhigayay in ay malmashquuliyaan ciidankiibaa soo baxay subxaan allah ciidankii yaraa in loogu talagalay inay wax mashquuliyaan waxa u suurta gashay inay gidaarkii dhufayskii xusnul makararki inay dumiyaan laakiin gidaarka kadib ninkaasi habaarqaba weyn buu ahay gidaarka marka la dhaafo wuxuu ka qoday godad aada u waaweyn yacni gidaarka marka la dhaafo godad waaweyn ayuu marka wax weeyaan uu ka qoday marka subxaan allah muslimiintii oo isku dayeysa inay godkii marka ay aasaan sidoo kalena dagaalamaya warmihii iyo fallaadhihii tuuraya ayaa waxaa u yimi maxay madad kale ayaa u yimi nimankii nasraanada ahaa kadibna dib ayay isaga laabteen oo dimashik bay aadeen sanadku markuu ahaa shan boqol iyo labiyo siddeetankii hijiriyada ayaa habaarqabihii arnaad ee dhufayska kararkii madaxda ka ahaa ayaa wuxuu weerar uu ku qaaday dad muslimiina oo xujaaja oo u xaj tegayay beytka ilaahay u xaj tegayay ayuu qabsaday wa waa dad muslimiina buu qabsaday oo xujaaja dadkiibaa qayliyo waxay dhaheen war annagu dagaalna kuma jirna dad xujaaja baan nahay meeshaasaan ku soconnaa wuu ku jees jeesay markaa ninkii arnaad la dhihi jira wuxuu dhahay udcuu limuxammadikum u yeedha muxamedkiina haydin badbaadiye orda u yeedha yacni waa jees jees ayuu ku jees jeesaya marka marka dabcan wuu qafaashay muslimiintii wuu qafaashay hantidood iyo xoolahoodiina wuu dhacay marka markaas ayuu salaaxudiin alayubi u dhaartay marka wuxuu dhahay ilaah baan ku dhaarteen habaarqabaha arnaad noolaan maayo ilamaaya aan dilo oo aan anigu weliba gacantayda ku dila buu yidhi aan anigu weliba gacantayda aan ku dila ayuu yidhi subxaan allah subxaan allah ilaa iyo hadda marka waxa weeya xataa eh, waxa weye xujaajtii ayaa markaa xitaa waxa weeyaan ka qayb ka badbaadi kari weyday ninkii markaa subxaan allah kadibna salaaxuddiin wuxuu wuxuu diray ciidan ayuu ka diray eh, ciidan ayuu diray wuxuu u diray markaa sidoo kale markii dabcan eh, uu dhaaranayay wuxuu dha wixii uu heshiis uu kula jiray ama heshiisiyo iyo itifaaqiyaad ay wax kala seexdeen oo dhan wuu tuuray wuxuu dhahay wax heshiisan la geliya nasraanida ma jirto dabcan dagaal buu diyaar garoobay marka subxaan allah deetana ciidan ayuu diray ilaalinaya wadadii ay soo mari jireen muslimiintii ama dadkii xujaajta ahaa ay soo mariyeen subxaan allah sidoo kale wuxuu diray ciidan ayuu u diray markaa xaggaas iyo filistiin ayuu ciidan u diray ciidankaas nasraanada ayaa ayay mashquulinayaan si aanay u ogaanin masar waxa ka jira ama kasoo socda dabcan ciidankii waxay ku guulaysteen inay mashquuliyaan nasraanadii joogtay falastiin ciidan badan baa uga yimi marka waxa weeyaan masr uga yimi oo uu hogaaminayo salaaxudiin walaalkii oo ahaa caadil najmudiin ahaa oo ciidan weyn hogaaminaya ayaa u yimi kadibna ciidan kale ayuu diray salaaxudiin oo uu ka diray magaaladii xalab waxayna uu ku wajahay in ay aadaan magaalada andakiya la dhahda andakiya markaa waa waqooyiga dhulka sham weeyaan iminka andakiya turkigay ku taalla dabcan markaa andakiya waxaa haysta nasrana ayaa haysata kuwii andakiya joogay baa cabsaday dabcan salaaxudiin muu rabin andakiya inuu qabsaday laakiin wuxuu rabay in haddii uu weerar uu ku qaado meelo kale oo kamida mid a ah, gobolada nasraanadu ay yani gumaysiga ay ku haystaan hadduu ku qaado si aanay kuwaas ugu soo gurbanin dabadeedna ciidankiibuu diray andakiyuu ku diray way washwashleeyeen way kabashkabashleeyeen salaaxudiin baa warqad buu u qoray wuxuu dhahay heshiis mana la rabtaan inay nala saxeexataan haabay dhaheen heshiiskiibuu ka saxeexday wuxuu dabcan doonayaa inuu kala jebiyo oo aanay kasoo qeybgelin haddii uu meel kale uu weerar uu ku qaado marka waayahay xiliyada waxaa kaloo dhacay khilaaf ayaa wuxuu soo kala dhex maray nimankii qudus joogay nasraanadii saliibiyiinta ahaa ee qudus joogayba khilaaf baa soo kala dhex maray deetana khilaafkii markii uu ogaaday salaaxuddiin waxa weeyaan cid buu diray kii markaa ninka la dhahda raymond oo kamid ahaa raggii eh, labadii nin ay iskhilaafay mid kamida weeyaan ayuu wuxuu ku dhahay anaa ku caawinaya subxaan allah anaa kaa caawinaya markaa waxa weeyaan cidda kale aad iskhilaafsantiidin markan wuxuu rabaa salaaxuddiin inuu khilaaf weyn uu kala dhex geliyo nasraanada dhexdooda weliba baytilmaqdiskii ay fadhiyeen subxaan goor habeena ayuu ciidankiisu soo kaxaystay salaaxuddiin meesha la dhahdo safuriya oo ay isugu iskugu soo biyo shuban jireen ama ay iman jireen saliibiyiintu ama nasraanadu ay iman jirtay halkaas ayuu weerar ku qaaday dad badan ayuu ka laayay qaar badanna uu soo qafaashay marka dabcan markii uu safuriya oo meesha isugu iman jireen ciidamadoodu uu weerarka ku qaaday nasraanadii o dhan baa isu habar wacatay dhammaantood wixii dhulka shaam joogo o dhan ciidan aada u tiro badan baa yimi oo isu soo urursaday saddex iyo lixdan kun oo ciidan baa yimi marka talaata sitiin alf jeish yani saddex saddex lixdan kun oo ciidan ayaa markaa yimi goobtii markaa yimi subxaan allah deetana waxay doorteen hal hogaamiye oo keliya oo boqor u noqonaya waxay doorteen ninka la dhaho magaciisa guy los jenan guy los guy master guygaasay doorteen subxaan allah lose jenan la dhihi jiray ayaa madax u noqday oo boqorkii nasraanadii halkaa joogto o dhan markaa u noqday marka salaaxudiin wuxuu rabaa inay macrako iyo dagaal inuu dhaco macrako aada u weyn inuu dhaco ayuu rabaa marka wuxuu doonayaa in ciidamadaas faraha badani in ay hal meel isugu yimaadaan dabadeedna uu isagu doorto salaaxudiin uu doorto meesha dagaalku uu ka dhacayo meesha dagaalku uu ka dhacayo inuu isagu u doorto ayuu rabaa marka subxaan allah salaaxudiin wuxuu go-aansaday markaa in uu weerar uu ku qaado magaalada dabariya loo yaqaano labadii bishii toddobaad ee julay kun boqol toddobiyo sideetan toddobiyo siddeetankii milaadiga ayaa markaa meeshii dabariya ee weerarka ku qaaday ayuu furtay salaaxuddiin dabcan salaaxuddiin wuxuu rabaa in ay nasraanadii isu soo urursanaysay inay isaga u yimaadaan way u yimaadeen marka dabcan ayagii baa isku khilaafay miyaan u tagnaa mise uma tagno waxay dhaheen waan u tagaynaa ciidankii oo dhan baa isi soo raacay waana sidii uu rabay maxay salaaxudiin alayubi in ciidankao dhan ay isi soo raacaan marka dhammaantood way isi soo raaceen marka kadib wuxuu degay salaaxudiin meel buuraleya ayuu degay waa buuraha dabariya jibaalu dabariya ayuu degay jidkii ay soo socdeenna wuxuu geliyey dad ayuu eh, dhufaysyo galay dad eh, muslimiinaba wuxuu u diray inay dhufaysyo galaan dabcan dadkaa dhufaysyada galay dagaal inay la galaan eh, saddex iyo lixdan kun ugumuu talagelin wuxuu ugu talagalay inay mashquuliyaan oo ay habsaamiyaan si uu booskii uu ka dagaalamayay iyo uu markaa waxa weeyaan uu u habaysto oo uu markaa u farsamaysto markaa subxaan intii uu ku guda jiray ayaa ciidamadii dhufayska ahaa ee muslimiinta ayaa waxay weerar bay ku qaadeen ciidankii markaa ciidankii baa kala jabay qolyihii dambe ayaa hadhay ciidanku laba qaybood qeyb muqadamaha hor horeysa iyo qeyb dambaysa ayay ahayn marka qaybtii dambaysay ayaa hadhay oo ku hadhay nimankii muslimiinta kamiinka ku jira ama ku dhufo ka dhaqaaqda ku dagaalamaya marka dabcan subxaan allah intii marka ay soo socdeen nasraanadu dhulkay soo socdeen waxay ahayd dhul adag oo buralaya oo qallafsan markaa waxaa yaraaday biyihii ay wateen biyihii ay siteen ayaa yaraaday subxaan allah waana sidii uu rabay marka ama khidadii uu dhigtay weeyaan salaxuddiin alayubi raximahullah dhufaysyadii yaryaraa waxay ku guulaysteen markaa in ay ciidamkii kala baraan qaybna ay hore u qaybna ay dib u hadhsanaato marka qolyihii horeeyey ayaa waxay yimaadeen dabcan waxay yimaadeen buurihii dabariya halkaasay yimaadeen meesha waxa weeyaan banaanka buurta banaankeeda waxaa la ydhahdaa xidiin buurta banaankeeda waxa la ydhahdaa xidiin halkii ayay waxa wey waa meel waxa weeyaan subxaan allah adag oo kulul subxaan allah biyuhuna ay ku yeeryihiin halkii bay markaa khaymadoodii iyo taandhadii ay uga dhiseen boqorkoodii subxaan allah kadibna ciidankii hadsanaa ayaa ka daba yimi intii ay soo socdeen farsamooyinka uu waday salaaxudiin waxay ahayd inuu biyaha u diido deetana ceelashii aaggaa ka agdhowaay o dhan wuu wada aasi wuu wada aasi ceelashii biyaha xaggaa ka agdhowaay dhan wuxuu gadaashiisa uu yaalay salaaxudiin ceelashii biyaha oo dhan subxaan allah nimankii nasraanada ahaayoo dhanna way isugu soo biyo shubteen meeshii markaa waxa weeyaan jabalu dabariya iyo buurtii dabariya la dhihi jiray weliba khaasatan meeshii banaanka ahayd ee xudiin loo yaqaanay marka markii uu goobihii istraatiijiga ahay o dhan uu la wareegay oo biyihii oo dhan uu haysto meelihii kale o dhan biyaha ceelashii oo dhan uu ka aasay oo uu wada yani uu wada xabaalay uu baabi'iyey ceelashii oo dhan ayaa markaa wuxuu dhahay salaaxuddiin khidadii iyo qorshihii iyo balaankii uu waday ayaa markaa waxa weeyaan u guulaystay markaa wuxuu dhahay jaauna wuxuu dhahay maxay jaauna waynoo yimaadeen wanaxnu uluu quwa annagoo awood leba noo yimaadeen wa uluu ba'sin shadiid welibana ay daran tahay awooddayadu ha oo gacantayadu ay gacan daran tahay gacan bir aan wax ku qabanayna ayay noo yimaadeen sababtu waxa weeyaan intii iyagu jidka ay kusoo jireen wuu wareeriye wuu mashquuliyay biyihii baa ka yaraaday iyagoo daalan ayay yimaadeen isaguna dabcan farsamooyinkiibuu watay marka khudadii iyo qorshihiibaa markaa u hagaagay marka waayahay ciidankii markaa salaaxudiin alayubi uu watay waxay ahayd xilligaas yacni wax ka yar labiyo toban kun ayuu watay halka ciidanka nasraanada saliibiyiintu ay ahaayeen saddex iyo lixdan kun oo ciidan sare u dhaafiyeen markaas subxaan allah yacni aad baa looga tiro badanaa salaaxudiin ciidankiisi maalintii jimcaha afar iyo labaatankii bishii rabiicu laakhir ee sanadkii shan boqol iyo saddex iyo siddeetankii hijiriyada oo ku beegan yacni bishii toddobaad ee july kun boqol toddobiyo siddeetankii maylaadiga ayaa waxaa dhacay in labadii ciidan ay isdhex inay isgalaan oo dagaal baa dhacay oo la isjafo marka dagaalkiibaa socday maalintii ilaa habeenkiibuu socday waa la isgalay waa la isjafay waa la isgalay waa la isjafay waa la isgalay waa la isjafay waa la ismarhiyey subxaan allah nasraanadii markaa maadaama ay biyo la-aani ay hayso biyo la haraadkii wuxuu ku kalifay inay buurtii ka daadegaan oo ay aadaan xaggee banaankii banaankuna waa meesha xidiin macrakada magaceeda maxaa loo yaqaanaa markaa macrakatu xidiin waa dagaalkii xidiin la dhihi jiray weeyaan subxaan ayaa loo yaqaanaa banaankii bay aadeen habeenkii markay banaanka u daadegeen ayuu habeenkii salaaxudiin ciidankiisii ayuu isugu yeedhay wuxuu ka qabtay isku weer gebigoodii oo dhan afarta baynuljahaaba xaggii buurta iyo xaggii banaanka dhanka afartii dhanba uu kaga yimi hare uu soo wada hareeriyey gebi ahaantoodba subxaan allah subaxii ayay soo kaceen afarta baynuljahaba ciidankii salaaxuddiin baa ka jooga marka subxaan allah dagaalkiiba haddana maalintii kale labaad ayuu dhacay markaa subxaan allah maalintii labaad dagaalkii dagaalkiibaa dhacay iyagoo nasraanadu ay raadinayso maxay biyo raadinayso marka masiixiyiintii kristanka ahay ee dagaalamayay ama saliibiyiinta loo yaqaano dabcan saliibiyiin maxaa loogu bixiyey waxay wateen mucatabkii ama isku tallaabtii sidoo kalena iyagaa la baxay kurusayd ama saliibiyiin la baxay dagaaladooda in ay wax kiristaanaysiiyaan dabcan u dagaalamaya marka dabcan maxaa dhacay markaa walaalayaal waxaa meeshii ka dhacay nasraanadii waxay isku dayeen inay biyo raadiyaan markaa xaakimkii nasraaniga ahaa oo magaciisa la dhihi jiray raymond oo ka talinayay magaalada trablus la dhahdo gumaysanayay ayaa markaa wuxuu soo qaatay ama soo kaxaystay ciidankii ugu wanaagsana intii ugu wanaagsanayd ee ka dhacaysay macnaha nasraanada ayuu soo kaxaystay wuxuu doonay in uu jibaaxo ciidamada muslimiinta uu dhex galo oo uu dhabarkooda uu aado muslimiinta oo uu biyo uu keeno subxaan allah dabcan weerar bay soo qaadeen kuwaasi raymond iyo ciidankiisii fursaantii ama fardafuuladii ugu wanaagsanaa nasraanada weerar bay soo qaadeen salaaxudiin wuxuu faray in ay ciidamadu dibugurasho sameeyaan dibugurashay samaysteen iyaguna way soo socdeen way soo socdeen way soo socdeen kadibna meeshii ay ka soo baxeen ee dib ugurashada looga sameeyey ayuu wuxuu faray salaaxuddiin in la awdo dabadeedna hal mar keliya ayaa waxa weeya xaggan uu ka xidhmay xaggii ay meeshay ka yimaadeen waa la awday kuwii dib u guranayena way soo jeesteen isku weer baa iyagii laga qabtiyo go'doon doon subxaan allah way cabsadeen marka raymond iyo fursaantii la socotay way cabsadeen waxay arkeen in keligood meel loola baxay oo la gumaadayo deetana firdad buu galay meel buu ka cararay dhammaantood way carareen manay istaagin ilaa iyo drablus ilaa iyo drablus may istaagin marka way yaaceen marka sidaa wuxuu salaaxuddiin ciidankii wuxuu ka dhex saaray intii ugu wanaagsanayd iyo boqorkoodii raymonda iyo intii ugu wanaagsaneed fursaantoodii goobtii dagaalka way ka yaaceen waayahay xilligii dagaalka iyadoo lagu jiro ayaa waxaa timi dabayl baa timi dabcan dabaysha timi waxa ay eh, ay wejigooda waxay ku beedhnayd nasraanadii deetana wuxuu faray salaaxuddiin in dab la shido weliba khaasatan xashiishka iyo kudaafadda waxyaalaha yaryar maaragtay inuu shido waraaqo fara badan wixii baa la shiday iyo ood iyo xaabooyin fara badan ayaa la shiday deetana indhihii ayay ka gashay markaa nasraanadii marka nasraanadii haraad baa haya qorax kulayl baa haya dab baa loogu daray iyo sidoo kale qiiq iyo qaaci loogu daray marka marka nimankii halis waxa weeyaan meel xun bay ka maraysa deetana wuxuu kaloo faray in cidaadis cadaadis la geliyo ciidankii nasraanada ahaa in cadaadis he la geliyo ayuu faray markan kadibna nasraanadii xagga buurta ayay yimaadeen waxay isku dayeen in ay khayma yani taandho inay u sameeyaan in ay samaystaan taandho muslimiintii baa markaa cidhiidhis bay cidhiidhi bay geliyeen iyo cadaadis bay geliyeen wax yani wax taandho u suurtagelis u suurtageli weyday yani way wada suurtogeli weyday yani taandhadii boqorkoodii markaa guy los jenan mooyaane kaasun bay ka gaadhsiiyeen marka subxaan allah waayo dagaal baa meesha dee ka dhacaya kaasun bay ninkii boqorkun bay khaymo yar ama taandho meel uu fadhiistay ayuu sameeyeen subxaan allah sidoo kale nasraanadu markii ay dagaalamayeen oo ay muslimiinta la dagaalamayeen waxay soo qaateen saliib ama mucatab weyn ama eh, waxa weyaan isku tallaab weynaatay oo la dhaho magaciisa saliibu eh, salabot saliibu salabot saliibu salaboodkaasi waxa weeyaan waa kay sheegeen waxa lagu salbiye ama lagu qodbay bay dhaheen ciise masiix wayagu say sheegteen ayay siteen dabcan intii dagaalka lagu jiray sababtay usoo qaateenna waxay ahayd in ay isku dhiirigeliyaan iyo xamaasad ay meesha timaado oo ay dagaalamaan marka eh, macnawiyaadkooda iyo yididiilo fiican ay gasho subxaan allah ayay usoo qaateen way wateen intii dagaalka lagu jiray ayuu ka dhacay muslimiinta baa qaadatay subxaan allah markay muslimiintu qaadatay ayay niyad jabeen xamaasadoodii kacsanaydna hoos bay u dhacday subxaan allah dabcan way niyad jabeen muslimiintii waxay wadeen cadaadiskiibay ku ku wadeen hadana haddana cadaadiskii bay ku garaaceen subxaan allah dabadeedna waxa bilaabantay in ay nimankii daataan nimankii saliibiyiintaina daataan kumanaan ayaa mar keliya daadanayo dhimanaya kumanaan baa la laynaya subxaan allah kumanaan subxaan allah ilaa laga dilay saliibiyiintii markaa thalaathiin alf soddon kun ayaa dhimatay markaa dhulkuna waa meel engega meel ay u baxsadaan bay garan waayeen intoodii kalena soddon kunna way isdhiibtay oo waa la qafaashay saddexii lixdan kun bay ahaayeen markaynu ka reebnay intii baxsatay ninkii raymond la carartay ee darablus aaday soddon kuna goobtii dagaalka lagu dilay soddon kuna ay isdhiibtay oo la qafaashay maxaa soo hadhay waxa soo hadhay oo keliya baa layidhi boqol iyo konton nin oo ku hareeraysnaa boqorkoodii guy los jenaan oo khaymada iyo maaragtay meeshan eh, taandhadiisa ku hareeraysnaa oo ahaa nimankii ugu wanaagsana dabcan wayn jabeen saliibiyiintii markii la laayay dagaalkii laga adkaaday subxaan allah ayaa markaa waxa weeyaan muslimiintiiba boqol iyo kontonkii nina dagaalamayey oo boqorka ilaalinayay ayay markaa weerar ku qaadeen dabcan niman halisa bay ahaayeen ilamaa iyo ay dhintaan waxa weeyaan markay haddii la dilo iyaguna qof bay galaafanayaan ama laba qof ayay galaafan niman khatara bay ahaayeen markaa wuxuu dhahay salaaxuddiin kuwaasina isdhiibi maayaan ama jabi maayaan ilamaa iyo khaymadaas ama taandhadaa boqorkooda uu ku jubo ku jiro intay kasoo yacni dhacayso markay dhacdo oo la jabiyo ama la burburiyo taandhada ayay isdhiibayaan sidii baan run noqotay salaaxuddiin ciidan ayuu diray kuwiibaa dhex galay waxa u suurto gashay inay xadhkaha u siibaan taandhadii dam waxay ku soo dhacday ninkii markaa boqorkooda ahaa bay ku soo dhacday marka khalaas way jabeen kuwiina khalaas way jabeen kadibna waa la qafaashay oo waa la wada wada xidhay ilaa boqorkoodii ay doorteen ayaa lasoo xidhay dhammaantood waa lasoo xidhay markaa subxaan allah markii uu arkay in khaymadii iyo taandhadii ay hoos u dhacday ayuu sujuuday sujuudu shukrigii ayuu sujuuday salaaxuddiin raximahu allahu raxmatan waasica marka isagoo ilaahay uu mahad celinaya subxaana wa tacaala dabcan goobtii dagaalka waxa weeyaan waxa ku gocan sarreeyey muslimiintii markaasay khaniimaysteen nimankii nasraanada ahaa xoolahoodii fardahoodii wixii ay wateen geeloodii adhigoodi wixiiba waa laga qaatay subxaan allah magaaladii ama dadkii muslimiinta ahaa waxa weeyaan sanqadha baxaysa iyo codka baxaysa waa takbiir iyo taxmiid weeyaan allahu akbar laa ilaha illa allah ayaa baxaysa markaa meesha subxaan allah waa wax lala yaabo marka hal maalin keliya in nasraanadii saddex iyo lixdanka kuna ahaa inuu ilaahay uu jabiyey subxaan allah hal maalin keliya maalintii shan iyo labaatanaad yowmu xitiin dagaalkii xitiin macrakatu xitiin waa dagaal cajiiba weeyaan ayaa marka ay ku jabeen ayay ku jabeen marka subxaan allah dabadeedna muslimiintii baa waxay uqo yani dhiseen tandho ayay usoo dhiseen tandhadu waa meel cariisha ama cooshad dheh ama shiraaq dheh ama aqal soomaali dheh waa magacyo kala duduwan yihin waa isku midin kullu haadaa waa isku magacun meel guri weeyaan ayaa markiiba loo taagay salaaxuddiin alayubi raximahullah markaasuu salaadii tukaday ilaahay buu mahad celiyey subxaanahu wa tacaala maalintii labaad ayaa loo keenay nimankii laqaqabtay dagaalka lagu qabtay maxaabiistii dagaalka ayaa loo keenay waxa ku jira boqorkii waxa kaloo ku jira arnaad arnaadkii looga taag waayey marka waxa weeyaan maka iyo madiine looga taag waayey ee xataa xujaajtii muslimiintu ay ka nabadgeli waayeen subxaan allah dabcan arnaad wuxuu kamid ahaa madaxdooda boqorkii ayuu u yeedhay guy los jenan kursi baa loo dhigay meel ninkii arnaadna isna hareertiisu fadhiistay salaaxuddiin wuxuu yidhi biyo u keena ninka boqorka biyaa loo keenay biyihii buu dhiibay salaaxuddiin baa biyihuu dhiibay ninkii boqorkahaabaa cabbay barh buu soo reebay wuxuu dhibay arnaad markuu u dhibay buu kaga dhuftay uu yihi anigu kumaan farin inaad arnaad biyo siisid kuma farin arnaad inaad biyo siisid buu yihi subxaan allah deetana wuxuu soo jeestay salaaxuddiin baa saa u soo eegay ninkii arnaad la dhihi jiray markaasuu yihi imise jeer ayaad ballan buris nagu samaysay ama nagula kacday subxaan allah deetana wuxuu dhahay haadihi caadati lmuluuk weeye boqorada caadadood iyo dhaqankood waa qadri iyo ballan buris weeyaan subxaan allah dabadeedna salaaxuddiin waa inagii nidhi wuu dhaartay muxuu ku dhaartay inuu gacantiisa uu ku dili doono arnaad bal eeg hadda dabadeedna wuxuu u bandhigay islaamnimadii war ma islaamaysaa wuu diiday seef buu qaaday salaaxuddiin halkaa garabku kaga dhufta uu dilaaciye isagoo weli naftii ay ku jirto ayuu dhulka ku dhacay ciidamadii muslimiintaa la kala haado kala tuuray gebigiisa way dileen argagax baa ninkii boqorka ahaa meesha fadhiye ku dhacay markaasuu wuxuu dhahay salaaxuddiin waxbaha argagix kaasi isagaa waxa weeyaan xadgudbay oo waxa weeyaan ballan burin ku kacay weeyaan subxaan allah kadibna salaaxuddiin wuxuu yeedhay laba kooxood oo la dhihi jiray daawiya iyo istokariya la dhihi jiray waa laba kooxood waxay ahaayeen kuwa ugu adag ee ugu daran ama ugu cadownimada xun ama uga colaada xun muslimiinta oo aad u xamaasadaysnaa wuu laayay kuwiina subxaan allah kadibna waa dhaqaaqay salaaxuddiin dimashik buu aaday gebi addoomuu ka dhigay wuu iibiyey markaasaa waxa weeyaan soddon kun qofka muslimkaa wuxuu wuxuu qoorta ku jiidaya maxay lixdan ka mid a ah nasraanada ayuu jiidayay subxaan allah sidaasuu ilaahay u duleeyey maalintaa marka subxaana macrakati xitiin way ku dulloobeen marka subxaan allah suuqii baa lagu iibiyey dimashik subxaan allah ilaahayna cisi iyo sharaf buu siiyey dadkii muslimiinta ahaa caalamkii islaamka o dhanna wuu ruxmay farxad baa meel walba lala dilaacay ilaa iyo hadd baleeg ilaa iyo hadda salaaxuddiin meel walba oo laga yaqaana ilaa iyo ka waran xilligaas oo uu noolaana bal ka waran meel walba salaaxuddiin baa looga soo ducaynaya raximah llahu raxmatan waasica ninkii maaragtay baxsaday raymond la dhihi jiray aynu goobtii dagaalka ayuu ka cararay markii uu maqlay isaguna goobtii dagaalka in lagu jabiyo nimankii nasaraanada ahaa ayuu ciil iyo cadho u dhintay subxaan allah isna ciil iyo cadho u dhintay sidii abulahab abulahab markii maaragtay dagaalkii beder uu maqlay in lagu laayay raggii oo dhan lagu laayay isagu kamuu qaybgelin dagaalka beder laakiin saddex maalmood kadib markii uu maqlay ayuu ciil iyo cadho ugu dhintay maka kanna waa raymono markii uu maqlay in salaaxuddiin uu ka gacan sarnaaday nimankii oo uu laayay ayuu ciil iyo cadho ugu dhintay darablus subxaan allah muddo laba bilood gudahooda Ehm, salaaxuddiin wuxuu dib u soo celiyey oo gacanta islaamka ku soo celiyey meelihii la wada guumaysanaya meelo fara badan marka yacni laba bilood gudahooda wuxuu furtay magaalada caka naasiro xayfa nablus dayniin baysan yaafa shayda bayruut ramla baytlaxm oo muslimiintu intaas sanadood in mid walba waxa weeyaan ay ciidamo ciidda ka badan ay joogaan laakiin dagaalkaa markii ay galeen ee laga adkaaday nimankii nasraanada ahaa way jabeen dabcan mamaalig iyo meelo ay xukumayaan way jirtay oo meelaha e, kasii jirtay weli oo dhulka sham weli nasraana way joogtay ilaa xataa xilligii salaaxudiin kadib boqol sannadood kadib bay nasraanadu ay sii joogtay dhulka sham marka subxaan allah marka mamaalig way ku lahaayeen khaasatan dhanka maaragtay filistiin xeebteeda weli qaar baa dee ayaa jirtay marka weli badankoodi lama wada jebinin marka badankoodii markaa mamlakadoodii lagama wada qaadin meelo badanna waa la furtay marka kadibna salaaxuddiin alayuubi wuxuu u diyaar garoobay in uu furto bayt almaqdes oo la haysto sideed iyo sideetan sanadood nasraanadii ay haysato siddeed iyo siddeetan sannadood waa taariikhda hijriga koob iyo sagaashan sannadood taariikhda miilaadiga laga haysta muslimiinta oo laga qabsamay ayuu u diyaar garoobay ciidankiibuu diray boqortooyooyinkii yaryaraa ee uu laga yaabay inay maded soo diraan ciidamo u diray wadooyinka istaaga oo ka manciya inay maded kale u yimaada magaalada qudus marka subxaan allah nasraanadii joogtay magaalada qudus oo lixdan kun sare u dhaafiyay iyo ehelkood iyo carruurtoodii markii ay maqleen guushii al alayubi ay arkeen waxa weeye magaalada qudus gidaar weyn iyo magaala yaroo kastaaba gidaar weyn bay xilligaa lahayd oo dhufays ay ku galaan waxay dhaheen dhufayskaasaan gelaynaa waxa weeyaan qudus waanu ku dhimanaynaa dhiig waxaan ahayn laguma qaadanayo qudus subxaan allah waa yahay shan iyo tobankii ama bartamihii bishii rajab sanadkii shan boqol iyo saddex iyo siddeetankii hijiriyada ku beegnayd labaatankii bishii sagaalaad kun boqol toddobiyo siddeetankii miilaadiga ayaa ciidamadii salaaxuddiin al alayubi waxay u jihaysteen dhankaas iyo baytalmaqdeska ama magaaladii qudus raximahullah maadaama gidaar weyn ay leedahay magaalada qudus wuxuu markiiba uu diyaariyey manjaniiqi wiishkii aanu sheegaynay ayuu ku tuuray si uu gidaarada u dumiyo subxaan allah dabadeedna waxay kaloo ku ganeen subxaan allah warmihii iyo fallaadhihii ayaa lagu ganay magaaladii qudus ilamaa iyo nasraanigii uu madaxa sare u qaadi waayo waayo hadduu madaxa sare u qaado leeb duulaya ayaa ku dhacaya marka subxaan allah sidoo kale eh, salaaxudiin waxaa la joogtay koox ciidamadiisa ka mid ah oo naqaabuun la dhaho naqaabuun waa maxay waxbay qodaan gidaarkan weyn ayay eh, dhagxaanta intayintay qodaan intay fagaan ama xagga hoose ka qodaan ayay deetana dab qabastiiyaan deetana gidaarka qayb baa naqaabintii u dunduminaysay ama u burburinaysay waxa weeyaan gidaarkuna wuu watay wuu ku diray gidaarkii bay markaa wada qodeen subxaan allah dabna way qabadsiiyeen kadibna nasraanadii waxay dareentay cabsi badan baa soo food saartay waxayna ku dhowaadeen in gidaaradii magaalada qudus ay soo burburto markaa waxay go-aansadeen in badankoodii waxay u yaaceen dhankii kaniisada kaniisadiiba u yaaceen subxaan allah xaggaasay aadeen macnawiyaadkoodii iyo niyad way niyad jabeen oo niyadoodii baa waxa weeyaan dhulka hoosteeda gashay subxaan allah wax rajaana may lahayn dabadeedna way isu yimaadeen ninkii boqorka ka ahaa mamlakadan qudus oo nasrani ah ayaa wuxuu usoo bandhigay salaaxudiin wafdi buu soo diray wuxuu usoo bandhigay heshiis buu soo usoo bandhigay markaa salaaxudiin in ay isdhiibayaan oo magaalada ay furayaan ayagana faraha laga qaado oo ay nasraanadu ka baxayaan iyagoo si nabadgelyo ah ay u baxayaan uga baxayaan magaalada qudus marka salaaxudiin markii loo soo bandhigay wuu diiday kayf xasuuso xasuuso markay nasraanadii saliibiyiintu soo galeen baytilmaqdeska muslimiintii nafar keliya kamay reebin way xasuuqeen way dabargooyeen deegoodii dhulkay ka dhigeen waa inagii lahayn gacmihii iyo lugihiibaa saa u dabaalinaya dhulka u dabaalinaya dhiigoodii markaa wuxuu dhahay kayf dabcan sideed iyo sideetan sannadood baa kasoo wareegay dee salaaxudiin muu soo gaadhin xilligaa muu noolayn eh, laakiin dee dhegtiisa waa maqlay oo dee dad waxa weeyaan soo gaadhay iyo yaraantoodii kusoo gaadhay baa joogay baa dhici karta ama aabihii baa soo gaadhay dee waa looga sheekeeyay uu garanaya marka markaasuu dhahay say u dhici karta markaad soo gasheen cadaawaddii aad kusoo gasheen mid lamida baan idinku qabsanaynaa buu yihi subxaan allah dabadeedna nimankii nasraanada ahaabaa dib isugu noqda waxay dhaheen kulli iyo kulliba waa laynalaynaya mar haddii laynalaynaya miidaama dhegelmale baanu nahay marka waxaynu yeelaynaa farriin qaar fariin ka sida bay soo direen waxay u yimaadeen salaaxuddiin waxay dhaheen annaguna haddaad diiday in aad si nabadgelya kusoo geshid magaalada qudus waxaanu haysanaa anagu kumanaan muslimiina oo maxaabiisa baan haysanaa horta kumanaanka muslimiinta ee maxaabiisteed meesha joogan waanu laynayna waa kow sidoo kale dhagaxa qudus meeshii nebigiina laga duuliyayna waan burburinaynaa waanan ololinaynaa muqadasaadkiina oo dhanna waan ololinaynaa kadibna annaga islaynaynaa oo intixaar baan gelaynaa waan isdilaynaa subxaan allah dabadeedna eh, dabcan dee tahdiid iyo cagajugleyn baa ka muuqataba arrinta fariintaa marka marka salaaxuddiin dad ciidankiibu la tashaday maxaanu yeelnaa waxay dhaheen nimankan waa niman waxa weeyaan miidaamo ah waa ka suurtagal inay sidaa yeelaan ee ka ogolow in aad si nabadgelyo ah aada u gashid yagana aad madax furasho ka qaadatid marka dabadeedna sidii waxaa loo ogolaaday in ay markaa waxa weeyaan in ay marka waxa weeyaan sulx iyo heshiis baa lala galay magaaladii albaabadiiba iyagina fureen waxaana heshiiska ka mid ahaa in saliibiyiinta nimanka ragga ahi ay xoolahooda qaataan hub se aanay qaadan hub ma qaadanayaan magaaladooda ka baxayaan wuxuuna qof kasto oo waxa weeyaan eh, qaangaadhay eh, laga rabaa madax furasho qof kasta waxaa laga rabaa madax furasho hal dinaar oo dahaba ah. hal dinaar oo dahaba ah ayuu bixinayaa wuuna iska tegayaa baledkiisii buu aadaya subxana allah dabcan eh, intii xoolaa haysatay halkii dinaar bay bixiyeen way iska tageen marka subxana allah halkii dinaar bay bixiyeen way iska tageen marka marka qaar badan way baxeen qaar badan oo kaleo dee dinaarkiiba waayey iyaguna meeshii bay joogeen subxaana allah dabadeedna waxaa salaaxudiin u yimi islaamihii gaboobay odayaashii kuwii fuqarada ahaa markaasuu qaar badan iska sii daayaa hal diinaar waayey uu iska saamaxaa subxaan allah nasraanadii fuqarada ahayd baa ka daba qaylinaysa nasraanadii xoolo haysatay war hal diinaar na oo dahabaan isku furan war hal diinaar na way diideen inay ka bixiyaan walaaladoodii ay isku diinta ahayn ama isku saliibnimada haysteen subxaan way diideen subxaan allah kadibna dumarkii baa yimi markaa dumarkii waxay dhaheen dumar waxa weeyaan waxay leeyihin kuwani annaga nimankaygii waxa lagu laayay macrakati xidiin dagaalkii xidiin bay ku madheen markaa wuxuu soo saaray go-aan salaaxudiin go-aan kale wuxuu ihi gabadh kastoo lagu dilay ninkeeda dagaalkii xidiin iyada madax furashana kama rabnaha iska baxdo hubsi yaanay qaadanin subxaan allah gabadhii markaa uu qabay arnaad habaarqabihii arnaad la dhihi jiray gabadhii uu qabay ayaa timi iyadoo cabsanaysa isla wiilkaaga haddii la ogaada inuu arnaad uu dhalay waa la dilaya ayaa u tidhi waxay tihi ninkaygii waxaa lagu dilay xidiin macrakadaasuu ku dhintay subxaan allah dabadeedna salaaxuddiin nin aada u saamaxaad badan oo akhlaaq wanaagsan ayuu ahaa uu iska saamaxay wuu ogolaaday marka way way saasay ku dhaaftay magaaladii habeenkii toddoba iyo labaatankii rajab oo ku beegnayd habeenkii laylat alisraa'i walmicraaj habeenkii la dheelmiye nebiga sala allahu caleyh wasalam sanadkii shan boqol iyo saddex iyo siddeetankii hijiriyada oo ku beegan labadii bishii tobnaad kun boqol toddobiyo siddeetankii milaadiga ayay muslimiintii galeen magaaladii qudus ayadoo laga haystay siddeed iyo siddeetan sannadood oo hijriyada ah iyo koob iyo sagaashan sannadood oo markaa miilaadiga taariikhda miilaadiga subxaan allah markaa muslimiintii waxay u baratameen mid walba dhankii markaa baytilmaqdeska dabcan baytilmaqdeska waxaynu nidhi markay muslimiinta ku laayeen oo ku gumaadeen saliibiyiintu baytilmaqdeskiina waa kuwii kaniisad bay ka dhigeen subxaan allah kaniisad bay u bedeleen intiisii weyneyd oo subxaan allah saliibkiibay dusha ka saareen sidoo kale fardaha meel lagu carbiyana way ka dhigeen xagga hoosena hubka ayay ku kaydsan jireen markaa muslimiintii waxay u baratameen markii ay galeen iyagoo faraxsan oo takbiiranaya taxmiidsanaya baytilmaqdeskii iyo magaaladii markaa qudus iyo masaajidkii ilaahay ee qudus ee ay wasakheeyeen markaa saliibiyiintu way nadiifiyeen subxaan allah deetana mid ka mida muslimiinta ayaa wuxuu fuulay qubatu sakhra koofiyadii dhagaxa ahayd ee dhagaxii nebiga laga duuliyey dusheeda laga la sudhay waa koofiyaddan caanka dahabiga intay meel walba ay magaalada qudus caanka ku tahay dabcan koofiyadda dusheeda waxay saareen saliibiyiintu waxay saareen calaamadii kiristaanka ama masiixinimada ayay saareen subxaan allah calaamadii bay saareen muslimiintii baa fuulay saliibkii meesha saarnaabu ka riday ayuu ka riday hal mar ayay muslimiinti allahu akbar ayay wada dheheen subxaan allah muslimiintii dunidao dhan way wada faraxday nasraanadii midhmidhkii meesha ka joogayna waxa weeyaan ciil iyo cadhow iscuncunay subxaan allah kadibna markiiba waxay bilaabeen in ay dib u habeeyaan qubatu sakra yacni dhagixii koofiyadii masaajidkii inay dib u soo celiyaan subxaan allah qaar kamida muslimiinta waxay usoo bandhigeen salaaxudiin alayubi in uu burburiyo kaniisat alqiyaama kaniisadii qiyaamada ee nasaliibiyiintu ay lahaayeen magaalada qudus ku lahaayeen dabcan wuxuu dhahay salaaxudiin maxaan u burburinayaa cumar ibnu khadaab markuu furinaya baytlmaqdeska ayaa burburin waayey subxaan allah wa haadihi kaanat akhlaaq aada u wanaagsan ayuu lahaa salaaxudiin raximah llah akhlaaq aada u wanaagsan buu ahaa nin akhlaaq fiican oo dhaqan wanaagsan ayuu ahaa sidaa awadeed akhlaaqdiisaa wanaagsani raggii magaalada uu iska saamaxay aana maxaabiista u ka dhigin waxa weeyaan iska baxay waxa weeyaan magaalada safuuriya isugu soo habar wacneen deetana dagaal bay dib mar dambe kusoo qaadi doona waana arrimaha lagu la dhaho ama marka la doodayo la hadlayo leeyahay arrintaa uu ku qaldanaa inuu saamaxaad weyn u saamaxo saliibiyiinta inuu hal mar wada saamaxo uu ku qaldanaa bay leeyihin waa ka warrami doona insha allah calaa kulli xaal waxa kulli hada waxay ku tusinaysaa saamaxaadii iyo waxa weeye ninkaasi siduu qalbiga wanaagsanaa subxaan allah cagsan waxay kasoo horjeeda sida ay nasraanadu markay taariikhdooda ku qorayaan waxay dhahaan wuxuu ahaa qamirji waa weye qamirji xayraan u dhiigya cabow meesha wuxuu kasoo horbaxaba waxa weeyaan layn jiray waa been weeyaan nin aada u deeqsiiyo gacan furan oo iska saamaxaad badan markay dagaal timaadana gacan adag ayuu ahaa sidaa awgeed waxa weeyaan magiciisu dunidao dhan buu gaadhay salaaxuddiin salaatiin ayay u yaqaanaan reer yurubka reer galbeedka salatin salatin salatin markaa xataa dumarka jooga yurub ilaa ingiriiska france iyo jarmalka waxaa caruurta lagu seexin jiray war soo seexo yaanaan salaatin kugu yeedhinin subxaan allah markii la furtay ay muslimiintu galeen baytulmaqdeska ayaa caalamkii islaamka hal mar ayaa waxay ogaadeen in rajo ay jirto way wada farxeen subxaan allah fii amal fi amal yacni rajaa jirta rajaa jirta ilaa iyo haddana rajo way jirtaa haddii dadku ay isku dayaan inay furtaan baytulmaqdeska way u furan tahay marka subxaan allah subxaan allah rajo way jirtaan baytulmaqdeska mar horaa laynaga qabsada waynu qabsanay watan hakadan kadib salaaxudiin raximah llahu raxmatan waasica wuxuu yeedhay mimbarkii uu dhisay nuuraddiin zinki raximahullah nuuraddiin zinki nuuraddiin zinki waa ninkaynu lahayn nuuraddiin zinki raximahullah wuxuu waxa weeyaan uu ka fadli badan yahay waxa weeyaan ama uu ka wen yahayba salaaxuddiin waa ninkii aasaaska u dhigay waxaan oo dhan dowladdanba aasaasay weeyaan raximahullah marka wuxuu dhisay saynu shalayba sheegaynay mimber buu dhisay mimbarka masaajidka qudus ayuu dhisay marka wuxuu dhahay mimber aada u qurux badan weeyaan ilaa iyo hadda aahaartiisa ay tahlo wuxuu dhahay mimbarkan waxaa lagu talagalay markaan furto baytilmaqdeska inaan dhigo dabcan muu soo gaadhin isaguu ka hor dhintay subxaan allah salaaxudiin baa u yeedhay dimashq baa looga yeedhay mimbarkiibaa masaajidkii la dhisay mimbarkaasi wuxuu yaalay baytilmaqdeska ilaa waxa weeyaan kun sagaal boqol toddobaatankii uu yaalay bal ka war yani soddon sano afartan sanado ka hor waxa weeyaan wuu yaal qaba yahuudiya ayaa dab qabadsiiyey masaajidka qudus markii ay dagaalkii waxa weeyaan ay ku ay ku qabsanayeen qudus ayuu dab qabadsiiyey markaa qayb qeybtiisii weyneyd baa gubatay intii soo hadhay dabcan madxafkay taalla ilaa iyo hadda wuu yaallaa mimbarkii markaa nuuraddiin maxmuud raximahullah mimbarkii markaa waxa weeyaan ayuu keenay meeshiibuu ka taagay mimbarkii ayuu goobtii ka taagay raximahullahu raxmatan waasica marka kadibna maalintii jimco ayaa la gelayaa waxa mid walba isu soo wada bandhigay dadkii khudabada ahaa aftahanadii muslimiinta wadaadadii culimmadii mid walba khudbadda jimco akhriyi jiray ayaa mid walba wuxuu rabay inuu noqdo qofka ugu horeeya ee baytulmaqdeska ka markaa ka akhriya khudbadda marka subxaan allah mid walba wuxuu usoo bandhigay salaaxuddiin inuu isagu noqdo qofka ugu horeeya ee mimbarka intuu istaago khudbadeeya baytulmaqdis qofka ugu horeeya marka subxaan allah salaaxuddiin alayubi raximahullah wuxuu doortay shiikhii la dhihi jiray muxyadiin zakiyuddiin ayuu doortay ninkaas baa khudbad dhulka gilgiltay caalamka islaamka meel walba caanka ah ayuu akhriyay khudbad aada u cajiiba ah, oo aan jecelahay insha allahu tacala inaan halkan idinka akriyo insha allah eh, khudbadda iyadoo oo aada u dheer markaa doctor taarikh zawaydaan ayaa halkan kusoo koobay laakiin wax ka a ah ayaan markaa insha allah idin akrin doonaa haddii alla ka dhigo shiikhii markii uu mimbarka uu fuulay uu khudbaddii jimcaha uu akrinayey subxaan allah ilaahay buu ammaanay nebigii buu ammaanay kadibna wuxuu ka sheekeynayaa fadliga iyo marka waxa weeyaan dheeraadka ay leedahay baytlmaqdeska wuxuu dhahay huwa mawtinu abikum ibrahima calayhi salaam ومعراج نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وقبلتكم التي كنتم تصلون إليها ابتداء الإسلام وهو مقر الأنبياء ومقصد الأولياء ومقر الرسل ومهبط الوحي ومنزل تنزل الأمر والنهي وهو أرض المحشر وصعيد النشر والمنشر وهو في الأرض المقدسة التي ذكر الله تعالى في كتابه المبين وهو المسجد الذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأنبياء المقربين وهو البلد الذي بعث الله إليه محمد عبده ورسوله وكلمته التي ألقاها إلى مريم وروحا منه عيسى التي شرفه الله برسالته وكرمه بنبوته ولم يزحزحه عن عتبة عبوديته فقال تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله وقال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وهو أول القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين لا تشد الرحال بعد المسجدين إلا إليه ولا تعقد الخناصر بعد الموطنين إلا عليه ولولا إنكم ممن اختاره الله من عباده واصطفاؤه من سكان بلاده من من النعمة أنه جعلكم الجيش الذي يفتح عليه البيت المقدس في آخر الزمان kul hada waa khudbadii uu akrinayey sheekhii uu akrinayay subxana allah wuxuu ka warramayaa fadliga iyo weynida ay leedahay baytilmaqdeska in ay tahay thaniya almasjidayn masaajidkii labaad ee dhulka laga yagleelo inuu yahay thalithu lxaramayn saddexda masaajid ee xurmaysan inuu yahay inuu yahay masra nabiyina muxamed sala allahu alayhi wasalam meeshii laga dheelmiyey nebiga moxamed sala allahu alayh wasalam inuu yahay mabcath alambiya meeshii laga soo saaray nabiyada inuu yahay marqad alambiya meeshii lagu aasay nebiyada inuu yahay arda almaxshar mee meesha markaa layska soo bixin doono maalinta qiyaame kullu hada fadliga fadliga iyo dheeraadka ay leedahay baytilmaqdeska ayuu tirinaya raximahullah kadibna khudbadii markuu khudbadii dhameeya shiikhii ayuu khudbadii koowaad buu fadhiistay kadibna khudbadii labaad ayuu u kacay wuxuu bilaabay inuu u daceeyo salaaxu ddiin raximahullah muxuu dhahay markaa shiikhii subxaan allah dabcan sida caadada ah marka shiikhu wuxuu u ducayn jiray khaliifka muslimiinta khaliifkana waxaa ahayd dowladdii cabaasiyiinta iminka cabaasiyiin baa joogta meesha cabaasiyiintu waa suwari waxalaaliya waxay u tareen muslimiinta xilligaa may jirin marka wuxuu duceeyey salaaxuddiin alayuubi wuxuu dhahay allaahumma waadim sulطaana cabdika alkhaadici lihaybatik ashaakiri linicmatik almuctarifi bimawhibatik سيفك القاطع وشهابك اللامع والحامي عن دينك الدافع والذاب عن حرمك وحرم رسولك الممانع السيد الأجل الملك الناصر جامع كلمة الإيمان وقامع عبدة الصلبان صلاح الدنيا والدين هياجيه دين تيا دنيا أيوة سبحان الله diin duca aada ula yaab leh duca aada ula yaab leh sheekhi u duceeye salaaxuddiin raximahu allahu raxmatan waasica wa askanahu fasiixa jannaati qaahiru sulbaan raximahu allah ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiya salaaxuddiin wuxuu ku guulaystay in uu dib u soo celiyo baytilmaqdeska ayadoo dadkii ay quusteen oo waxa weeyaan ay tamaryari iyo dacfi iyo hoog iyo balanbal ay la fadhiyaan ayuu soo celiyey sharaftii islaamka ayuu soo celiyey guushii islaamka uu dib u soo celiye raximahu llahu raxmatan waasica ilaahay naxariistii janno allaha ka waraabiyo wa adkhalahu fasiixa jannaati ilaahay subxaanahu wa tacaala jannooyinkiisa weyn ee ballaadhan alla ha geliyo ilaahay subxaanahu wa tacaala ka yeelo مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وxسن أولئكa رفيقا kuwa la رفيiقaya shuhadada iyo nabiyada iyo صاaلixiinta iyo dadka samray allaha ka yeelo آمين اللهم آمين هذا أعزه الله أعز أعزه الله الإسلام والمسلمين إلهي وحو كعسي إسلام كي مسلمين تي ألا وحو كدلي صليبيين تي عركي كوي عرك لآهاي مساجد كي إلهي بيت المقدس كخرابيي إيه نجاسيي إيه سيدوران كي يلي مسلمين تلايي laayay hada huwa baطl hada albaطl hada ashujcaan salaaxu اddiin wاddunya waa geesi waa halyey raximahu llah libaaxa libaaxooda geesiga geesiyada salaaxu ddiin raximahu llah hagaajiyihii diinta iyo adduunyada raximahu llahu raxmatan waasica geesiyaal fara badan in sha allahu tacaala oo isaga la mida dib way usoo noqon doonaan waana la arki doonaa caalamka islaamka isagoo geesiyaal isaga la mid ahi ay dib ugu soo laabtaan raximahu llahu raxmatan waasica ilaahay naxariistii janno oo ballaadhan alle subxaanahu wa tacaala ha ugu deeqo qabrigiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala ha nuuriyo sharaftii islaamka ayuu soo celiyey dadkii muslimiinta dulligii haystay buu ka dulqaaday faraximahu llahu raxmatan waasica hada huwa صلاح الdين رaحimh الlه طabعا صلاح الdiin markuu baytlmaqdes uu furtay dib oo u dambaysa looguma arkin saliibiyiin dambe ilaa iyo kun sagaal boqol toddobiyo afartankii bal eeg hadda waa shan boqol iyo waxa weeyaan waa kun boqol toddobiyo siddeetankii markii uu salaaxudiin baytilmaqdis ka qabsaday ee uu dib u soo celiyay dabcan islaamka uu ku soo celiyey ilaa iyo kun sagaal boqol toddobiyo afartankii markii ugu horreysay ee yahuudda uu u ogolaado kun sagaal boqol toddobiyo tobankii dabcan wasiirkii ingiriiska ee habaarqabahaasi uu u saxeexay in looga yahuuda looga yagleelo yacni beled looga yagleelo subxaan allah dhulka barakeysan ee filistiin ilaa qarnigan aynu ku guda jirna ama qarnigii hore soo dhaafay qarnigii labaatanaad kullu haada waxaa ka telinaya islaam qudus markaa kun kun iyo saddex boqol oo sanadood waxaa ka telinaya islaam bal hadda eeg kun iyo saddex boqol oo sanadood waxaa ka telinaya islaam muslimiin baa haysatay subxaan alla sidaa awgeed sideeba yahuud u sheeganaysa weliba walidalik baa qaar baa waxay soo waceen waxay leeyihin way doodayaan waxay leeyihiin waxa weye qudus waxaa leey reer bani israiil say u leeyihiin kun iyo saddex boqol baan anagu haysanay toddoba boqol oo sanadoodna yahuuddu mabay joogin ba dhulka oo toddobada boqol ee sanadoodna waxaa haysatay roomaanka laba kun oo sanadood in ka badan laguma arkin joogitaanka yahuudda dhulka barakaysana filistiin subxaan midda kale dadkii u dhashay dhulkan filistiin ee waxa weeyaan markii hore ama romaanka ahaa ama carabtii ka soo qaxday kancaaniyiinta asalka ahaa ee deganaa way islaameen muslimiin bay noqdeen waa dadka reer falastiin marka subxana allah asal ahaan dhulka waxaa lahaa kancaaniyiin kancaaniyiintiina way islaameen muslimiin ayay noqdeen dhulkoodiina way joogaan iyo bani israa'iil waxay ku yimaadeen wadanka qaxoonti bay ku yimaadeen haddana way ka laabteen oo kuwii masar ku noqday mar labaad bay quxunti ugu yimaadeen waxa weeye dowladihii waaweynaaye marka adduunka ka jiray markastay kibraan oo diinta ilaahay ay ka leexdaan ayuu ilaahay subxaana wa tacaala marba uu ku dirayay oo uu ku sallidayay faraximahullah ilaahayna marka waxa weeyaan ha u naxariisto salaaxuddiin ilahay salaaxudiin ah u naxariisto subxaan allah waayo salaaxudiin qalbigeenu ku yaallaa salaaxudiin qalbigeenu ninka sharafta u yeelay islaamka iyo muslimiinta marka waxaan leenahay markaa walaalayaal ilaa iyo inta yahuudi may joogin laba kun oo sannadood lama arkin yahuud aagan ka joogta markaa aaggaba joogta falastiin oo dhan marka falastiin waxaa joogta carabtii u dhalatay waxa weeyaan reer falastiin oo markii hore kancaaniyiin ahaa jabaabiradii xoogga waaweynaa oo islaamay oo islaam ka qaatay oo muslimiin noqday ayagana dhulka iskaleh dhulkana filistiin ayaa iskale insha allah baytlmaqdeskana muslim iyo islaam ayaa iskale annaga iskale alqudsu lanaa walaysa lilyahuudi walaa nasaara qudus muslimiinta iskale mana laha markaa insha allahu taala mana laha baan leenahay yahuud iyo nasaara midna meesha kuma leh insha allah waynoo sii socon doontaa silsiladani halkaasin kasii qaadi doonaa baytilmaqdiskii waa la furtay halkaasin taagannahay insha allah maxaa kala dhacay wixii ka dambeeyey dabcan waxaa soo socota dagaalo halisa oo khatara saliibiyiintiioo cadhootay boqoradoodiioo isu imanaysa howlo dhaadheer ayaa ayayna soo socota kullu haada waxaynu ku diraasan doonaa maalinta soo socota insha allahu tacaala iyo xalkay ku dambaysay baytlmaqdis insha allah baarak allahu lakum wajazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat llahi wabarakatu